أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأخلاق المشروعة الأخلاق المشروعة لكل مسلم موضوعا وعكوزها سيهي أخلاق ذا لو جديي قف كستو مسلم أهوي qofka muslimka ah akhlaaqda loo jideeyey oo kolkaa yacnii ilaahay subxaana wa tacaalana markaa uga raali noqonayo bulshada walaalihiisa muslimiinta uu ku nool yahayna wanaag iyo kalsooni sharaf ugula noolaanaya markaas wey min haadihi alakhlaaqi akhlaaqdaas waxaa ka mid ah asidqu runsheegidda ka mid ah wey qofka inuu noqdo muslimka ah qof hadalkiisa ku runsheega ficilkiisa ku runsheega mas-uuliyadiisa ku run sheega ammaanadiisa ku run sheega inuu noqdo markaas yowy dhan weliba markaas yowy inuusan noqonin farsamadiisa ku run sheega inuu noqdo wey inuusan noqonin ku dadka lugooya oo been u sheega wey ama xumaan iyo dulmi ula kac inuusan noqonin haddaba wey run sheegidda wey qodobka labaad alamaanatu weeyaan <clears throat> qofka muslimka ah waa inuu noqdaa qof aamin ah la aamini karo wey yacni hadal lagu aamini karo ficil lagu aamini karo hanti lagu aamini karo u fiirso weeyaan yacni qof mas-uuliyad <clears throat> ummaddan u qabashadeeda xilalkoodii lagu aamini karo waa inuu noqdaa qofka muslimka wey nin la aamino inuu noqdaa oo khayaano iyo lugooyo iyo waxba lagu sheegnin wey alcafaafu dhowrsanaan weeyaan qodobka saddexaad qofka muslim inuu noqdo qof dhowrsoon xaaraanta iyo dulmiga iyo gardarada iyo yani khayaanada iyo lugooyada iyo waxyaalaha noocaasoo dhan oo ilaahay subxaana watacaala uu ka caroonayo amada ummadda bulshada muslimiinta maarata u arkayso ninkaasi inuu ummadda dhibayo xoolahoodii ama naftoodii ama cirdigoodii intaba qofka inuu ka dhorsanaado markaasyow oo iska ilaaliyo wey qodobka shanaad ashajacatu geesinimo wey qofka muslima inuu noqdaa qof geesi ah ilaahay mooyaane cid kale oo bani aadam isku dullaynaynin inuu noqdo wey nin geesi ah inuu noqdo weeyaan oo bimacnaa geesnimada waxaa loo sheegayaa nin xaqa ku run sheegi kara inuu noqdaa wey carabkiisa ugu run sheegi kara haddii loo baahdana gacanta ugu run sheegi kara markaas yowey oo nin xaqa ka waabanaynin xaqa ka leexanayn inuu noqdo markaas yowey alxayaa ayaa ka soo horeeyey yacni maaragtay qofka muslimka inuu noqdo nin xishood leh waa inuu noqdo nin xishood leh inuu noqdo wey xishoodka waxaa loo jeedaa waxyaalaha ilaahay reebay wey indhahaagii dhegahaagii carabkaagii wahakadaa yacnii maaragtay gacmahaagii lugahaagii farjigaagii intaba inaad la xishooto wey waa bimacnaa waxyaalaha ilaahay oo kaa reebay subxaana wa tacaala waa macaasida munkarka intaba inaad ka xishooto aad ka fogaato wey ashajaacatu geesinimo weeyaan inuu noqdo nin xaqa ku dhiiran yacnii caqiidadiisa diintiisa nin ku dhiiran ku ad adag waa inuu noqdo qofka muslimka wey alkaramu deeqsinimada wey qofka muslimka waa inuu noqdo nin deeqsi ah inuu noqdaa wey yani nin deeqsi ah oo walaalihiisa dhibaataysan ku fiirsanaynin walaalihiis muslimiinta culays haysa ku fiirsanaynin oo deeqsi ah wey oo waxbixinta ku fiican soo dhowaynta ku fiican waa inuu noqdaa markaas wey firfircoon weji firfircoon yacni soo dhowayn leh waa kaas sidaas wey alwafaau qodobka toddobaad oofin ballanka la oofayo wey yacni qofka muslimka akhlaaqdiisa loo jiidaya waxaa ka mid ah inuu ballanta oofiyo ballantaasaa noqoto midii asiga iyo allah u dhaxaysay hadda noqoto tii asiga iyo bulshada muslimiinta u dhaxaysay intaba waa inuu noqdaa nin ballanta oofinaya waa inuu noqdaa markaas wey balan been ah iyo logooyo iyo inuusan dadka u degin markaas wy qodobka sideedaad xusnuljiwaari deris wanaag qofka muslimka waa inuu noqda nin deris wanaag waa inuu noqdaa wey macnaa deriskiisa u roone waa inuu noqdaa wey nin deriskiisa aan ka sheeganayna carabkiisa yacni gacantiisa aan ka sheegan waa inuu noqdaa wey nin deriskiisa u yacni wanaag kula yacni kula shaqaynayo deriskii wanaag kula dhaqmayo waa inuu noqdaa wey oo runtii dariskiisa ma aragtay haweenkooda wax u dhimaynin caruurtooda wax u dhimaynin hantiyooda wax u dhimaynin sooma waa inuu noqdaa markaas yowi oo sidoo kale sidoo kale dariskiisa inuusan dhib u geysanaynin ya inuu ku qayliyo oo kale inuu guriga ku riix oo kale soohidinta ku dhibo oo kale inuu yacni maaragta waxyaalo aan loo adkaysan karin guryahooda inuu ku dhibo oo kale waxaasoo inuu ka fogaadaa wey waa inuu noqdaa nin deris u roonay waa inuu noqdaa ninka muslimkaha ah wey qodobka sagaalaad oo akhlaaqda qofka muslimka loo jideeyey musaacadatu dawil xaajaat wey dadka baayida u saaxiibka ah loo kaalmayntoodii weeyaan xasba almaqdarati yacni awoodidda hadba intay tahay wey awooda hadba intay tahay maaragtay dadka baahida u saaxiibka inuu u gargaaro walaalihiis inuu u kaalmayo matalan dariskiisa ehelkiisa sooma jeedid yacnii dhibaatadooda inuusan ku fiirsanin ayagoo dabloo shidin ayagoo maanta yacni xanuunsanoo wax isku daweyn aan haynin ayagoo la dulminayo la gardaraysanayo waxyaalahaasoo oo dhan ma aragtay waa inuusan ku fiirsanin bal inta karaankiisu ka qayb qaata xataa haduusan awoodi karin inuu kaa daalimka ka dhiciyo uusan awoodi karin waa inuu uqayla dhaansada walaalska muslimiinta u yidhahdo warkaalaya ninka walaalkana meesha lagu dulminayo aan ka qabana waa inuu yidhaahdaa haddii uu ninkaa baahan yahay ama dhibaataysan yahay waxna uusan u tiri karin dhaqaala haynin waa inuu muslimiinta u sheega war walaalaheen kaalaya war ninkan walaalkeen ama reerkan walaalaheen muslimiinta waa dhibaataysan yihiin barkaalaysan wax u qaban laha inuu yidhahdo markaa sidaas waa inuu inuu yani isaga fogaado isaga fari gaaraysa ma aha wy qodobka tobanaad annazaahatu can kulli maa xarama allah ka fogaansho weeyaan wax all wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala reebay laga fogaado akhlaaq qofka muslimka waxa weeye wax al wixii ilaahay reeb inuu ka fogaado daroogo inuu ka fogaada ayu noocno ay ka ato daroogada markaas ya waa inuu ka fogaada waxyaalaha xaaraamta najaasada ah ya sida bakhtigii oo kale khansiirkii oo kale eeyadii waxyaalaha adigu maaragtay najaasada ah ama la xarimay noocay ka ahaadaanba waa inuu ka fogaada marka sidaas yow zinadii tuuganimadii fuxshadii hadal xumada oo kale afragaadada oo kale xanta oo kale soo ma jeedid wax kastoo ilaahay subxaana wa xarimay oo xaaraam ah waa inuu ka fogaada marka uusan u dhowaan markaa sidaasyowy wa hayru daalika iyo ka hayrkiisoo min alakhlaaqi akhlaaqdana ay ka mid ahaatay wey allatii akhlaaqdaasoo dalla alkitaabu kitaabka uu tusiyey wasunnatu iyo sunnaduba ay tusisay calaa mashruuciyatiha akhlaaqdaas la jidaynteeda markaasi wey marka qofka muslimka sidaas looga baahan yahay waa inuu ilaaliyaa intaan hadda lasoo sheegay wey sooma jeedid waa inuu ilaaliyaa wey sidaasaa wuxuu ku noqonayaa nin ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisana kalsooni u taal ummadda muslimiinta dhexdoodana kalsooni u taal inuu noqdo sidaasay ku dhacaysa markaas wey sooma jeedid marka akhlaaqda haddaan la helin la heli maayo yacnii maaragtay qofka muslimka ah wanaag iyo sharaf iyo cizi heli maayo ilaa inuu helo akhlaaqda la sheegay wey yaa sida xishoodka oo kale inuu ka xishoodaa wax kasto asiga sharaftiis wax u dhimaya hadal hadduu noqon lahaa ficil hadduu noqon lahaa wax kastoo sharaftiisa dadnimadiisa muslimka ah wax u dhimaya waa inuu ka fogaadaa wey waa inuusan ku dayanin akhlaaqda yacni gaalada iyo mushrikiinta waa inuusan ku dayanin uusan u arkin yacni inay tahay wax wanaagsan oo lagu hormaro wey sida maanta in badan dhallinyaradeen ay ku halaagsameen akhlaaqiyaadkan gaalada iska qaateen sida gaalada maaragta labiska loo qaato jeegada loo xiirto dhaqamada ayagoo ay jeclihiin la qaato ayagoo marka u qaatayba horumarka ilbaxnimada adduunka inay tahay wey taasi ma aha wey horumar adduun iyo ilbaxnimo waxa weeye sidaada aan sheegnay akhlaaqda islaamiga oo qof kastoo muslimka loo jideeyey qofka inuu qaato wey taasuu ka hormaraya adduunyadiisa iyo aakhiradii markaa sidaasi wey waana gaalo dhaqamadooda la raaco hidahooda la raaco sidii ay jecelin la sameeyo taasi lagu hormari maayo ilbaxnimana lagu gaari maayo haddaba sidaas wey anugu aadaab baan leenahay muslim haddaan nahay waa inaan aadaabteena dhaqanka iyaga akhlaaqeeda waa inaan raacnaa wey waa inaan ka fogaanaa gaaladu waxay ayagu arkaan akhlaaq wanaagsan oo runtii fuxshada iyo daroogada iyo fisqiga iyo fasahaadka iyo munkaraadka iyo ayagay arkayaan in maara maaragtay ay tahay maarata akhlaaq wanaagsan oo nin weliba xorinimadiisii oo ku dhaqmayo taas waa inaan anagu u arkin markaas yow aadaabu rukuubi raacidda gaadiidka aadaabta loo raacaw kolkaad doonayso inaad gaadiid raacdo gaadiidkaas ha noqdo bushkileetubu ka bilaabanaa sooma ama faras iyo dameer iyo wixii ka koreeyaba kolkaad doonayso inaad gaadiid raacdo qaabka iyo aadaabta aad u raacaysay weli idaa aradta kolkaad doonaysid an tarkaba inaad raacdid aya daabatin daaba noocay ka ahaato inaad raacdo haddaad doonaysid kasayaarati sida baabuurtii oo kale weeyaan aw ilxisaani ama faraskii oo kale weeyaan aw isafiinati ama doontii ama markabkii oo kale weeyaan aw idaa'irati ama dayaaraddii oo kale weeyaane haddaad doonaysay inaad raacdid taquulu waxaad odhanaysaa bismi illaah ayaad odhanaysaa alxamdu lilah subxaana aladii sahara lana haada wamaa kunaa lahu muqriniin wa innaa ilaa rabbina lamunqalibuun ayaad odhanaysaa markaasw adkaar oo duca la siraacinaya allahuma inaa nasaluka fii safarina haada albira wاtaqwa o min alcamali maa tarda allahuma hawin calayna safarana haada waadwi cana bucdah allahuma anta saaxibu fi safar waalkhaliifatu fi lahl allahuma ina nacuudu bika min wacasaa'i safari waka'aabati almandar wasuul munqalabi fi lmaali walahl yani ducadaasa lasi raacinaya laakiin sheekhu hadda intaa wuxuu noogu soo gaabiyey yacnii waxay fahamka bilowga weeyaan hadda wixii kale adaa dhammaystiranaya wey kitaabka waxaa wey sidiisaba shay weliba oo ku bilaabaya sheekhu markuu bilowga ku tusiyo adaa laroo markaa malabka inaad dhadhansato oad marka tubadiisa sii raacdo oo aad guntiisa gaarto marka sidaas wey kolkaad doonaysa inaad gaadiid raacdid waxa ugu hore aad ku qowlayso waxa weeyaan bismillah mushkiladbaa noqota wey maxaa waxaan aad raacayso iyo adiga marka laisku fiiriyo asaa kaa xoog badan asigaa kaa culays badan maca daalika haddana si fudud baad ku hogaaminaysa aad ku dhaqaajinaysaa wey intaasoo dhan waa fadli ilaahi subxaana wa tacaala markaas marka waa inaad ilaahi subxaana wa tacaala u tala saaratayo aada u cuskataa gaadiidkaasi wey oo aad tidhaahdaa bismi illaah alxamdu lilaah subxaana aladii sahara lanaa hada waa inaad tidhahdaa wey subxaana aladii macbuudkii ayaa nasahnaaday wey sakhara lanaa noo sakhiray haadaa kan kadi wamaa kunnaa ma aanan ahaanin lahu asigan gaadiidka kan muqriniina kuwii awooda hogaamintiisa wey hogaamintiisa kaxayntiisa kuwii awooda anagu ma ahaanin waa inaa anagu lamunqalibuuna ayaan ahay kuwa u gadoomaya ilaa rabbina rabbiga iyaga marka adkaartaasu ahrinayaa sidaasuu gaadiidka ku raacaya qodobka labaad xaafid ilaali cala nidaami mar haddaad gaadiidka raacdo nidaamka ilaali wajlis fariiso fii adabin aadaab u fariiso walaa tusaaxim axadan axadna ha ciriirinin garabkaaga iyo lugahaaga ha ku dhibin markaasi gaariga waxaa laga yaabaa inuu hoome yahay ama inuu tagsi yahay ama inuu bas yahay ama baawurta waaweyn oo yacni tareeyada iyo kuwa rakaabka waaweyn qaaday inuu yahay intaba waxa weeyaan ama mooto inuu yahay marka intaba waxa weye aadaabta ila ilaaliya wey mar haddaad fadhiisato aadaab waa inaad nidaamka ilaalisaa kuraasa waxaa loogu talagalay mid walfadhiga waa loogu qaaba loogu talagalay dadkana aadan ciriirinin u fiirso wey xaafid cala nidaami nidaamka ilaaliyo wajlis fii adabin si aadaab lehna ku fadhiiso walaa tusaaxim axadan qofna ciriirin markaas wey laa tulqi ha ridin shayan shay oo min almuhmalaati ka mid ah wey waxyaalaha la ihmaaliyo daakhila asayaarati sayaarada ama baabuurka dhexdiisa wey baabuurka intaad saarantahay matalan xanjaad cunta ka dhigbo xanjadaaseeto ha ku dhex ridin baabuurka ha ku dhex ridin qof bay gacantiisa ama lugtiisa qabsan ama dharkii ugu dhegi waa dhibaysa markaas marka waa inaad ka ilaalisaa ama warqadihii xaashadii oo kale iyo waa inaadan ku ridin wey ama waxaad cunayso oo kale moos aad cunaysa oo kale yacni qubkiisa maaragtay dhexa ku ridin wey waxyaalaha noocaas oo kale ah waa inaad ka ilaalisaa wey oo nadaafadda inaad ilaalisaa lagama maarmaan ah wey laa tulqi haridin hayan shay ridin oo min almuhmalaati waxyaalaha la ihmaalihi ka mid ah daakhila sayaarati baabuurka gudihiisa ku ridin markaas wey laa tanzil ha degin min asayaarati baabuurka ka degin asnaaa sayriha socodkiisa gudihii wey asigoo soconaya ka boodin bal intadir u kaadi xataa tatawaqafa baabuurka intuu ka istaagaya tamaaman asagoo dhammaystiran wey intuu ka istaaga asagoo dhammaystiran u kaadi intaad degdegto warwaka cara aad tiraahdo haboodin markaas waa intaasoo lugta kaa jabto ama sida kale dhibaato kuu soo gaaraan markaas laa tukhrij ha saarin ra'saka madaxaaga ha ka saarin min naafidati sayaarati baabuurka dariishadiisa wey baabuurka oo socdo dariishada madaxaaga saan hadhihin markaas wey bani aadam baata meeshan baabuurka geedu dhexmaraya sooma ama baabuur kala ka dhenaxmaan kara wey madaxiiba markaa adhow baabuurkii geedka kaala tegi ama haddii kale baabuur kale dhinac kale kaagala tegi kaa xoqay waa khatar sooma naftaadii badbaadadeedii ayay khatar gelayso marka intuu baabuurka socdo in aad yani maaragtay lasoo baxdo madaxaaga diriishada ma fiicnow ninka darawalkan inaad dhibta ma hadhoodii dhibaato ku imaanayso marka waxyaalaha baabuurka dhexeed laga eelnaa waxaa ka mid ah matalan haddii rikoor ama cajrad aad shidanayso xataa cajaladu wacdi ha noqoto ama yani khayr ha noqdo noqdo ama hadee munkar maba banaanaba waa inaadan dadka ku dhibin haddaynan dadka rabin oo xiligaa dhegaysiga aan rabin waa nin weliba oo adkaar nin iska akhrisanayo iyo laba nin sheekaysanaysa yihiin dadka ay baashaalayaan haddii adina aad wax kusii korshido hadhood waa dhibsanaya marka taasina ma loo baahna wey mar wax kastoo bulshada dhibaya waa inaad ka ilaalisaa intaad gaadiidkaa saaran tahay wey aadaabu acaami raashinka aadaabta loo cunayo raashinka marka lasoo dhexdhigo yani aadaabta loo cunayo ayuu baabkan ku saabsan yahay taquulu bismillaah mar alaal marka lasoo dhigo raashinka cunidda aad bilaabayso waxaad odhanaysaa bismillaah qodobka labaad kul biyamiinika midigtaada ku cun raashinka sidiisa midigta lagu cunaya ilaa ninka midigtiisa oo dham inay go-an tahay mooyaane wuusan ku oolinba waa ka sidaas lna shayaana yakulu bishimaal yani shaydaanba wuxuu ku cunaa bidixda wy marka adigana haddaad bidixda ku cunto shaydaan baad u kaalmaysay shaydaan baad taageertay wy kolka cunidaada iyo cabidaadaba waa inay noqotaa gacanta midigta markaa sidaas wy kul cun mimaa amaamaka hortaada waxa ahaaday cun ya raashinka meesha adigu ku soo xiga cun wa yaliika iyo waa amaamaka hortaada cun raashinka meesha aad ku aadan tahay wy iyo wa yaliika xeerada dhanka adiga kugu aadan meesha ka bilow cunida wy walaa tatacadda ha u gudbin maa amaama hayrika wy hayrkaaga hortiisa u gudbin ninka kale hayrkaaga hortiisa u gudbin adigu waxaad cuntaa ma aragtay wax adiga ka bilow markaas haddii raashinka u kala duwan yahay matalan raashin noocyo kala duwan oy sida bariis iyo hilbe iyo waxyaala noocaas ay yihiin oo khudaar iyo kala duwan hadday yihiin waxa waxawey bariisku waa lagu wada siman yahay laakiin hilbahaas iyo khudaartaasi haddii lacala adigu xaggaaga aan wax soo jirin oo dhinacyo kale ay jiraan dhib male waad aadi kartaa waad kasoo qaadan kartaa waa kasoo aadan karta laakiin wixii haddii hal shay wada yihiin nin weliba dhinaciisu ka bilaabanaya midda kale xataa suugadu hadday mid dhexda loogu soo shuba tahay nin weliba dhinacaasiga xiga uunbu wax ka qaadanaya laakiin in kale u gudbo walaalka u gudbo oo wax ka soo qaato taasi ma bannaana wey qodobka afaraad laa tacib ha ceebaynin maa qudima laka waxa laguu keenay oo min dhacami raashinaw waxa laguu keenayoo raashinka ceebaynin cusbadaa ku yar iyo saliidda ku badan iyo saasaa la yeelay iyo kidaa dhihin hadduu ku anfaco cun hadduu ku anfici waayona iska dhaaf ooga gacanta saa dhahdo haddii anigu waxbaan soo cunay ama saasa iska dheh oo iska raaligeli maxaa reerkii ku dadaalay oo wanaagga iyo kuu sameeyey inaad ugu abaalguddo war waxaad noogu yirteenoo dhawaama waxaanba iyo inaad tira lama rabo iyo raashinku waa yaryahay iyo yani maarata dufantaa ku badan iyo cusbadaa lagu yareeyey iyo kida lama rabo markaasi wixii tabartaadaad ka conaysa waxaad coni weysana waad isaga tegaysaa sidaasi wey iqsil yadaka gacantaada dhaq jayidan si wanaagsan u dhaq qabla an taakula intaadan cunin cunidda intaadan bilaabin ka hor gacanta si fiican u dhaq ilaan wax badan baad soo qabanaysa sooma shaqooyin baad qabanaysay howlbaad qabanaysay lacag baad xisaabaysay ama biraad garaacaysay ama yacnii howlo kale oo lagama maarmaan ah ayaad gacanta ku haysay marka intaadan raashinka cunidiisa bilaabin adigoo nadaafadda ilaalinaya dhaqo si fiican u dhaqo nadiif markaas owy laa tanfuq ha afuufin fi dacaami saakhin raashinka kulul ha afuufin raashinka kulul ha afuufin sida shaahi oo kale aad cabaysay ama maraqii bariiskii kulula afka ha afuufin markaas ma banaana bal babis u qaado hadaad rabto babi markaasw ama shaah iska suginta ku qabow ama haddii kale bakeeri soo qaado ku gala gedgedi laakiin waa afuufia ma banaana afuufidaas lama ogola waa ka sidaas wey sunada way khilaafsan tahay waa ka sidaasi wy qodobka toddobaad idaa nasiita haddaad halmaantid an tadkura allaha alle inaad xusto haddaad halmaantid fii awali dacaami raashinka awalkiisa oo haddee nin gaajaysanoo ay kula tagto bisinka aad halmaantid faqul leh kolkaad xasuusatid waxaad dhahdaa bismi illaahi awalihi wa aakhirihi dhe markaas markaad xasuusato ayaad odhanaysaa bismi illaahi awalihi wa aakhirihi aad odhanaysaa waa kaa wey idaa nasiita hadaad halmaatid an tadkura allaha alla inaad xusto fii awali acaam raashinka bilowgiisa inaad allah xusto bismila adhahda hadaad halmaanto faqul waxaad dhahdaa bismillaahi awalihi wa aakhirihi markaas wey marka waxaad kulmisay raashinka cunidiisa awalkii ilaa aakhirkii inta udhaxayso ayaad ku kulmisay bisinka wey qodobka sideedaad qul bacda alintihaa'i min aacaam raashinka markuu soo dhammaado kadib waxaad dhahdaa alxamdu lilaahi aladii acamanii haada warasaqaniihi min hayri xawlin minii walaa quwatin sidaa dheh u fiirso aadaabta lagu baraya shay weliba aadaabta lagu baray islaamka waa inaad u qaadata markaas wey waxaad dhahdaa bacda alintihaa'i qul wey meeshaas qalmaha qul wey qul dheh bacda alintihaai gebagabada kadib min aacaami wey raashinka markuu soo gebagaboobo la dhamaysa kadib waxaad dhahdaa alxamdu lilaah ilaahay baa mahadsan alladii allahaasoo acmanii iquudiyey haada kankad igu quudiyey warasaqaniihi iguna arsaaqay min hayri xawlin minii xiilo xaggay ka ahaatay hayrkii iyo walaa quwa iyo quwo aniga xaggay ka ahaatay hayrkii markaasi wey aadaabu lmajlisi waa kaa wey marka ducadaas xamdigaasi faa'iida badan buu leeya ilaahay subxaana wa tacala ayaa kaa raalli noqonaya marka sidaasyo wey aadaabu lmajlisi majliska aadaabtiisa wey qaabka markaad adigu majliska timaado oo meel isla fadhiisto sida cashar hala dhegayso ama muxaadara hala dhegayso ama meel kulan oo akhyaar isugu timid ha noqoto ama shirar ha noqdaano ilaalinta aadaabta yani maaragtay marka laysku yimaado ayuu mawduucan ka hadlaya wy laa tujaalis hala fariisanin horta awalan ila asaalixiin dadka suusuuban maahan iyo wa ahl alkhayri maahane dadka adigu aad la fariisanayso ha noqdaano dad ahlkhayr ha noqdaan ahlu shar hala fariisanin iska ilaali ya dad sidoodabaxan iyo isku dir iyo balaayo kicin iyo fitna hurin iyo dad sidoodaba shaqadooda ay tahay hala fariisanin iska ilaali maxaa yeelay way ku wasakhaynayaan wasakhoodii ayaa ku gaaraya iska ilaali sooma jeedid laa tujaalis hala fariis ila saalixiina wa ahlulkhayr dadka suusuuban ahlulkhayrka la fariiso ahlulcilmiga la fariiso maxamed ka faa'idaysa intaad la fadhido faaiidada badanaso yaa masalad ka faadnsaadunkaaakhiradaada faaid ku ah sooma jeedid laakiin ahlu shar maxaad ka faaidaysaa dembi wey bs ahlu shar haddaad fadhiisato kuwa macaasi munkar iyo xumaan iyo balaayo un ay tahay haddaad la fadhiisato ogow shar unbaad ka faaidaysaa fasahaad ilaahay dhaacadiisa lagaa fogeeyo unbaad ka faaidaysaa taasna dan kuguma jirto wey qodobka labaad xayi salaan ahla almajlisi majliska ehelkiisa salaan cinda dukuulika soo gelideeda calayhim ayaga aduu soo gelaysa wey bitaxiyati alislaam waxaadna ku salaantaa salaanta islaamkaad ku salaamaysaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ayaad ku salaamaysaa wey ma bariseen iyo ma hergisheen iyo cawabariga sidee wey lagu bilaaban maayo o waxaa lagu bilaabana assalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu marka kadib haa weydii marka cawbarig balka waram xaafadii caruurtii waa las weydiiyan wey laakiin awalan waxaan ku bilaabanaynaa salaanta islaamka markaas wey xayi salaan ahla almajlisi majliska ehelkiisa dadka meesha fadhiya loo jeeda ahlmajliska salaan cinda dukhuulika gelidaada calayhim ayagaad usoo gelayso wey bitaxiyati alislaam ku salaan assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh ilaa inuu dirsi socdo maahane markuu dirsi socdo oo kale iyo ama muxaadara ay socoto oo kale iyo oo aad isleedahay dadkan amay qasmayaan oo wixii amay qasmayaan markaasoo kale aayar baad fariisanaysaa dhibaataman markaas wey soo ma jeedid waa kaa wey waad fariisanaysaa wey adoon dadka dhibaynin yani maarata aadan mashquulinayn markaas sidaas wey qodobka saddexaad ijlis fadhiiso bihuduu'in si deganaan iyo wasakiinatin iyo xasilooni ku dheehan fariiso si deganaan iyo xasilooni ku dheehan ku fadhiiso markaad faiisanayso dadka riiriicin war iga dhaqaaqiyo war xagga taqiyo war kida ha dhihin ya markaad fariisanayso ilaa maadaama aad soo dib dhacday hadda meesha bannaan baad fariisanaysa oo geeska markaasi oy adoo nina ciriirinaynin nina dhibaynin waa kaas sidaas oy walaa tatakallam hana hadlin bisawtin caalin dhawaq koreeyana ha ku hadlin dhawaq macnaa aad u koraya ku hadlin si aayar fariiso meesha waxa laga yaaba inay muxaadara socoto ama dirsi socdo ama akhyaar hadal ay wadaanba dhici karto intaad qasri lahayd waa inaad maaragtay si aayar oo deganaana maaragtay waa inaad u hadashaa marka sidaas owi walaa tatakalama ha hadlin bisawtin caalin marka sidaas owi dhawaq aad u sarreeyo koreeyo ha ku hadlin marka sidaa wey qodobka afaraad laa taqdac ha goynin kalaaman hadal min axadin qof xaggiisa wey qof hadlaaya asigoon weli hadalkiisa dhammaysanin ha soo dhexgelinin hadal kale bal istamtic istamic dhegayso bal istamic dhegayso lahu ninka hadlaya dhegayso biinsaatin si dhigiraaricin wahtimaamin iyo ihtimaam ku dheehan ku dhegayso markaasi wey ninkaad dhegayso sooma jeedid si dhigaraaricin u dhigaraaricin hadalkiisa iyo ihtimaamsiin ku dheehan yacni sidaa ku dhegaysa ninkaasi wey mooyaane asigoo hadalkii wado haddaad adigu soo dhex gasho hadalkiisu waa buraya marka meelo mara meel kale ma yaqaan mana laga faa'iidaysan baa imaanayo marka iyadoo hadal socdo ama cashar socdo ama mucaadalo socoto ama nin ra'yi soo jeedinaya la dhegaysanayo inuu qof kale soo dhexgala ma fiicno qof markuu dhammaysto kadib ayaa la hadlaa sidaas wey aadaabta sidaas wey ma aha inaad iska dhexya fawda imaanayso haddii nin hadlaya nin kale kasoo daba hadlo meesha fawda ka dhalanaysa markaas wey balaaya ka dhalanayso waxna meesha ka hagaagi maayo haddaba sidaa wey qodobka shanaad cinda khitaami lmajlisi majliska gebagabadiisa qul waxaad dhahdaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa ant astaqfiruka waatuub ilayk saas adaysa markuu majliska soo gebagabow cashar hala akhriyo ama yani maaragta haddaba yani muxaadar ha noqoto ama sheeka caadi la baashaalay ha noqoto ama yani xaaja la falaya ha noqoto adigu alaa kula hal shirar ha noqdaan marka soo gebagaboobaan adkaartana lagu soo gebagabaynayo cinda khitaami almajlis majliska gebagabadiisa agtii qul dheh subxaanaka allaahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa ant astaqfiruka waatuubu ilayk sidaad odhanaysa markaas aadaabu listi'daani fasax weydiisashada aadaabteedii qaabka markaad guri aad timaado guri adigu aadan lahayn guri markaad adiga iyo xaaskaaga uun aad degan tihiin kaas caadi dalaqaad leedahay ama guri oo sida maalan dukaan oo kale ganacsi oo kale aduu yahay albaabadiis furan dalaqaad leedahay dhibaata malewoy ama haddii maktab uu yahay meesha aad tegayso maktabka haddii maalan albaabka nin bawaab uu taagan yahay oo dadka kala nadaaminaya waad istaagaysaa dalaq odhan mayso marka lagu amraad gelaysaa amaa hadda waxaan ka hadlaynaa markaad guri adigu aadan lahayn aad tagta markaasw guri aadan lahayn waxaa soo gela kan aabbahaaga ilaha soo gela adigu ma lihid wey kan walaalkaaga iskale adigu ma lihid wey kan abtigaa iskale adigu ma lihid kan idadaa iskale adigu ma lihid kan adeerkaa iskale adigu ma lihid wahaakada sooma jeed guryahaas o dhan soo gelayo marka qaabka kolkaad aad tagto intaadan weligelin aadaabta aad isticmaalayso ayaa laga hadlaya laa tadkul ha gelin cala albuyuuti guryaha xataa tastadina intaad ka fasax weydiisato guryaha ha iska gelinoo dalaqa oranin ilaa aad ka fasax weydiisato fasax weydiisashadana waa kolkaad bannaanka taagan tahay wey maha dadka qaarkii markay albaabkii dalaq ay soo dhahaano dhexdu markay soo marayaan ilahay yaa joogo ma soo geli kara dhexdun soo maraya gurin waaba soo dhexgelayba qolkii unbaa u dhiman hadee saacadaas ma aha fasawd maaha wy fasaxa waxa wey qof markuu bannaanka taagan yahay wy weli guriga uusan albaabka lugta soo gelin markaa weeyaan xilligala fasax weydiisanayo wy waa ka qodobka labaad yani waxa weeye yani qodobka labaad waxaa weeye udruq ilbaaba maya adriq ilbaaba dhe adriq ilbaaba albaabka garac birifqin si dhimirsanaan ku garac walaa tasid hana ka badinin garaaca can alaai daraqaatin saddex kobin haka badinin saddex garaacmo haka badinin albaabka garaac markaad tagto laakiin garaacadii ma la rabo bawbawbow de yani ilmihii xanuunsanaa ama dadkii hurdayey ama dadkii iska guriga dhex fadhiya ay la naxaya lama rabo wey dadka qaarkood oo kale marka albaab kuu garaac aad leedahay war ninkan ma cadowba socaysanay ma asigaaba cadow adigaa shakinay lama rabo wey si dhimirsanaan baa la rabaa in loo garaaco si aad is leedahay dadka gudaha ku jir way ku maqlayaan mana dhibayo maqalkaaseeto inaad u garaacdaan rabaa kow midda kale saddex jeer ma ka badanayso marka koowaad waa garaaci xooga waa usugaysa haddii lacal lagu maqlo haddii kale marka xooga aad taagan tahay oo isleedahay walle amnaan ku maqlin mar labaad uga cel markaasi wy haddana xooga u kaadi wy haddana markaa istiraad allaleeyahay ama wax ka dhiman yihiin mar saddexaad ugu celi haddii mar saddexaad kadib wax kula hadal aad weydid laba leeway in guriga ama la jooginba ama ina ayuu isku mashquulsan yihiinoo in xilliga guriga aad soo gasho aynaan diyaar u ahayn waa iska noqonaysa markaas waidaa qiila lakum irjicuu farjicuu wey sooma jeedid noqoshadu maaha keli carabka lagaa yidhahda maaha haddii lagu ajiibi waayo oo garaacidda laga ajiibi waa noqonaysa maxaa waa sidaas wey idaa su'ilta haddii lagu weydiiyo mani taariqu ninka albaabka garaacaya waa kuma haddii lagu weydiiyo laa taqul ana hadhihin ani waa aniga ha odhan waa aniga odhan laakiin qul bismika magacaaga sheeg magacaaga sheeg hebel ina hebel waa yadhe marka haddii naanays lagu yaqaana ay jirto reerka cidda ku taqaanana naanaysaada sheeg lama mogtaha qofka imaa magaciisaa loo yaqaan ama naanaysiisa wey waa laga yaaba cidda inaan magacaaga aqoonin laakiin naanays ay yaqaanaan haddii magacaad u sheegto oo naanaysan ay ku yaqaanaan waa intaasay ku inkiraan kuma naqaanay ku yidhahdaan marka waa inaad u sheegtaa hadba waxaad is leedahay magacay ku yaqaanaan waa sheegta markaas wy waa marka sidaas wy idaa su'ilta haddii lagu weydiiyo man idaariqu warwaakuma qofka soo garaacaya laa taqul ha oranin ana ha oranin laakiin qul dheh ama qul sheeg dheh bismika magacaaga sheeg qodobka afaraad idaa udina laka haddii lagu fasaxo gelidda biduuuli gelidda haddii lagu soo fasaxo fabda bisalaamsalaam ku bilow idaa udina haddii lagu fasaxo laka adiga bidukuuli gelidda haddii lagu fasaxo soo gal haddii lagu yidhaahdo waxaad ku bilowdaa fabda bisalaam ku bilow maca qadi lbasari adigoo araggana laabaya indhahaagan hoos u dhigaya salaanta ku bilow assalaamu calaykum markaas qodobka shanaad laa tadqul ha gelin urfata waalidayka wey labadaada waalid hooyada iyo aabbaha qolkooda ha gelin qabla salaati alfajri fajrka salaadii hortii ha gelin waqta dahirati iyo maalin weynta xilligeeda ha gelin iyo wa bacda alcishaai cishaha waqtigiisa ha gelin macnaha saddexdaan waqti waa saddexda waqti qofka shaqada uu ka imaanayo dharka iska bedelaya wey maalan fajarka wakhtigiisii go'ii oo ku hurday iska bedelaya wuxuu xeranayaa labiskiisii kale marka intaasoo marka yani cawradiisa ay faydanta wey taasaa laga cararaya wakhtiga maalin weyntana waa xilliga shaqada u ka yimidoo labiskii ou shaqada uu iska bedelayo macwisku bedelayo wakhtiga maaragtay cishahana waa wakhtiga uu seexanayo labiskii maaragtay oo hadda iska bedelayo kii shaqada ama kii maantao dhan xaafadda ku iska bedelayo kii jiifka maarata go u xeranayo marka saddexdaa wakhti wuxuu ku leeyahy sheekhu maaragtay ha u gelin markaas yow laa tadkhul ha gelin qurfata waalidayka hooyada iyo aabbaha qolkooda ha gelin qabla salaati alfajri fajarka hortii iyo waqta dahirati maalin weynta waqtigeed waa toddobada saa xilliga oo shaqada laga soo rawaxayo wey iyo wa bacda alcishaai iyo cishaha kadib xilliga la seexanayo markaa sidaas wey ilaa haddaad gelaysana u garaac lama diidana gelidda wey laakiin u garaac markaas wey sooma jeedid u garaac marka sidaas bataatana geli looma jeedo wey laakiin u garaac inaad rabto ood wax ka rabto usheeg marka sidaas yowi aadaabu aalibi fi lfasli mawduucan wuxuu ku saabsan yahay ardayga aadaabta looga baahan yahay fasalka dhexdii intuu ku sugan yahay ardayga aadaabta laga rabo fasalka dhexdii intuu ku sugan yahay mawduuc arrinka ku saabsan yahay wy min asifaati aljamiilati sifaatka wanwanaagsan waxaa ka mid ah ardayga muslimka ka caada dhiganayo biha sifaatkaasi maa yali sida soo socotaeed min asifaat ljamiilati sifooyinka warwanaagsan waxa ka mid ah allatii sifaatkaasoo yataxallaa ou ka caada dhiganayo biha sifaatkaba aaalib muslim ardayga muslimka ah maa yali waxa soo xiga wey oo hadda soo socda wey o an yanaama mubakiran horta ardayga waa inuu seexdaa xili hore waa inuu seexdaa xili hore habeenka xili hore waa inuu seexdaa laba sac mar haddii hal sac iyo bar cisha hadduu soo tukadaba kadib hadduu cashaynayo casheeyo kadib hadduu wax muraajacaysanay muraajacaysto kadibna inuu dhag u seexdo bacd alcisha waa inuusan maalayacni iyo sheeko iyo waxaas waa inuusan aadin sida in badan maanta dhallinyaradu ay ku walaagsaneen waa maxay liyaquuma lisalaati alfajr si salaada fajrka ugu soo kaco xilli wanaagsan ninka xilli wanaagsanoo hore seexdo salaada fajrka xilli fiicanuu soo kaca laakiin in habeen shan sac lix sac jiiftay haddii salaada subax inuu soo tooso culays badan bay qaadanaysa markaasi ogi liyaquuma soo ugu soo kaco lisalaati alfajri salaada fajrka soo ugu soo kaco markaasi ogi qodobka labaad an yaxrisa waa inuu dadaala ardayga calaa jamaali madharihi muuqaalkiisa quruxsan yaa inuu yacni ma haddaba ku socdaa waa inuu ku dadaalaa wey iyo wa nadaafati jismihi iyo jismigiisa nadaafadiisa waa inuu ku dadaalaa ardayga wey ardayga waxaa la rabaa muuqaalkiisi wanaagsan inuu ku dadaalo an yaxris waa inuu ku dadaalo ardayga calaa jamaali madharihi muuqaalkiisa wanaagsan sida maalan akhlaaq fiican yaa degenaansho yaa u fiirso weeyaan yaa hadal macaan yaa samir dulqaad yacni maaragtay dhiganugeyl waalidkiisa macalinkiisa intaba u dhignugul yahay sooma jeed waa inuu ku dadaalaa wey iyo wanadaafati jismihi iyo jismigiisa nadaafadiisa wey yaa labiskiisa buugaagtiisa yani maaragtay jismigiisa wax weliba nadaafad waa inuu u dadaala markaasi wey si u noqdo arday koritaankiisa barbaarkiisa u wanaagsano u fiican so u noqdo qodobka saddexaad idaa dakhala alfasla fasalka hadduu soo galo yuxayi alxaadiriin dadka ku sugan fasalka ayuu salaamayaa bitaxiyati alislaam ayuu ku salaamayaa wey oo waa maxay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayuu leeyahay haddii markaas macallinka sharxaad uu bixinayo salaanta kor u qaylin maayee si hoose ayuu u dhahayaa si ardayga u dhow keliya u ajiibo markaas si ardayga u dhow keliya u ajiibo si hoosu u dhahaya yani iyadoo dersi socdo ama yani maaragtay muxaadaro socoto qofka dos ogolo assalaamu calaykum ku qayliyo waa laisla naxa dadka dhan waa laisla aamusa waa wicdhan waa dhumaya laakiin waxaa la si aadaab laho hoose maaragtay inuu yidhaahdo assalaamu calaykum howska yidhahdo si marka macalinka keliya u qaado ama ardayga u dhow uga qaado oo casharkii ama wixii socdayna aynan u kala goyn markaa sidaas qodob afaraad an yata'adaba waa inuu edeb qaataa maca zumalaaihi ardada saaxiibadiisa maartay la jirkooda waa inuu idib qaataa waa inuusan buugaagta ku dhibin qalmaanta ku dhibin fadhiga ku dhibin hadallada ku dhibin u fiirsa wey wayatawaadaca lahum waa inuu u tawaadacaa asxaabtiisa tawaaduca inuu u sameeya oo walaa yu'diyahum uusan dhibin walaa yarfaca sawtahu dhawaqiisan uusan kor ugu qaadin calayhim korkooda wey hadalka waa inuusan kor ugu qaadin yaa sooma jeedid alaabtooda waa inuu u badbaadiya qalmaantooda bugaagtooda iyo waa inuu badbaadiya sidoo kale meesha la fadhi nin wal booska uu leeyahay waa inuusan qofka kale walaalkiis uusan ku dhibin yaa walaalow meesha anaa kaa soo hormaray fadhiya iga kac waa inuuga kacaw walaalow xoogaa iga durug waa inuu ka durkaaw waa in la sameeya si degenaan iyo isjacayl iyo kalsooni inay sameeyaan w arda w inuu sameeyo walaali u sameeyo w mooyaane kibir iyo salaweyne iyo mahebela ilaa dili kara mahebelaha saa'idhigi karta iyo yaa sida maanta caruurtu wax badan ay ku heelagsaneen ay ku fasahaadeen oo walaaltinimadii iyo kalsoonidii ay isaga baabi'inayaan taas lamarabo markaas yow walaa yarfacu sawtahu dhawaqii kor ugu qaadi maayo calayhim ardada saaxiibadiisa yow qodobka shanaad laa yadcaku fi lfasli fasalka dhexdiisa ku qosli maayo biduuni sababin sabab la-aan sabab la-aan ku qosli maayo xataa haddii sabab ay jirto qosalka u yahay qosaloo qayla ma qosalay qosaloo dhool cadayn maaragtay ayuu qoslaya maanu ku la qaylinaya maaha wey walaa yuksiru lkalaama hadalkana badin maayo intuu fasalka ku sugan yahay walaa yaltafit mana milacsan dhinaceed ma firinayo inta fasalka uu ku sugan yahay hadalka ma badina bal inta macalinka uu fasalka ku jiro ama duruus uu sharxayo ama masaa'il ka jawaabayo waaba ugu daran tahay markaas waa aamusaya m weliba dhawaqiisa lama maqli kara markaas dhinacyada ma fiirinayo dhinac ma fiirinayo mar haddii macalinka sabuuradda uu wax ka dhigayo sabuuradda intaas inuu fiiriyo meel kale usan fiirin macalinka akshankiisa dhaqdhaqaaqiisa iyo waxqabiga inuu fiiriyo ama haddii cashar la akhrinayo waa sidaasoo kale wey ima inuu kutubkiisa ku dugan uu fiirinayo waa ima inuu sabuuradda fiirin waa inay noqotaa wey mayna fiirin maalaa yacni maanta dhinacan fiiri inta fiiri iyo taa lama rabo marka sidaasyo wey waa kadaba sidaasaad leedahay wey idaa waa kaa wey laa yatakalamu walaa yaltafitu bal yuqbilu calaa mucalimihi macalinkiisa ayuu qaabilayaa musqiyan ilayhi asigu u dhigraaricinay macalinkiisu qaabilayaa asiguu u dhigraaricinay macalinku saa u fiirinaya sabaruddu fiirinaya hadba cashar soo u qoraya sharax soo u bixinaya ula soconaya markaasuu laa yatakalamu ardayga hadli maayo biduuni idinin fasax la'aan fasalana mar la hadli maayo haddii lacalla ay noqoto inuu su'aal weydiiyo macalinka markuu dhammeeyo sharxaad ayuu weydiinaya markuu weydiinayn fartuu taaga macalinaye ma hadli karaa buu leeyay macalinka isagaa dhahay hadal ama sug u kaada bal waa laga horeeyaa u kaada bal intaan aan dhammaystiran asagaa dhahay ama hadal asagaa dhahay marka sidaasi wey qodobka toddobaad laa yulqi alfadalaati waxyaalaha fadalaadka oo qashinka ah ridi maayo cala alardi fasalka dhexdiisa dhulka ku ridi maayo bal yaxrisu daa'iman wuxuu ku dadaalayaa mar weliba calaa nadaafati lfasl ku dadaalaya warqaduu iska soo gooyey iyo qalinkii ka dhammaaday iyo laga yaaba inuu xanja meesha ku cunay iyo ama nacna meesha ku cunay iyo qashinku waa inuusan ku tuurin meesha wey xataa gabdhaha qaarkood ardada qaarkood waxaad arkaysaa waxay soo qaadanayaan cambe iyo moos waxbay soo qaadanayaan sooma jeed oo fasal lagu cunaya marka waxaas ma banaana wey fasal raashin lagu cuno sida ma banaanaba sidiisma banaana wey hadday dhacdo oo ardaygii haddee aadab la'aantii wixii keenaana wixii qashanka ah waa inuusan meesha ku tuurin bac intuu ku rido waa inuu tartiib bannaanka ku tuura markaas owy kolka looma ogola fasalka inuu wax lagu googooyo iyo wax lagu hoobiyo lama rabo wey nadaafadda qofka inuu ku dadaalo xil weyn baa ka saaran wey idaa asaa'a ilayhi axadun haddii qof ou dhibo haddii maalan ardaygan arday kale walaalkiis ou dhibo laa yaruddu lisaa'ata xumaanta ku celin maayo bimiliha iyadoo kale ku celin maayo bal yaquul wuxuu odhanayaa saamaxaka allaahu ilaahay ha kaa dhaafo waqafara laka ilaahay dembigaaga ha dhaafo saasuu le ilaahay ha kaa dhaafuu soo ma jeed waa u ducaynaya waa ardaygaas hadduusan ahayn nin daandaansooda wey oo adigu ku daandaansana hadduusan ahayn hadduu ku daandaansanayo haddee waa dacwaynaysaa dacwada u gudminaysa macallimiinta iyo maamulkaad u gudminaysaa sidaas yow laakiin inta ka horayso yani ardaygan matalan waa iska sambirah bani aadam wey wuxuusan xali kusoo talagelin saaka waxa dhici karto waxuun inaad is-afgaartaan ama yacnii alaabtaadu ku sameeyo adigu marka ka dabageenin xumaan xumaana ku bedelin xumaan xumaan ma tirta najaaso najaaso ma nadiifiso ama najaaso najaas ma lagu dhaqi karaa laa najaas maxaa lagu nadiifiya biyo daahir nadiif sooma marka sidaasoo kale waxaa weye hadalka xunna waxaa lagu bedela lagu nadiifiyaa hadal wanaagsan baa lagu tirtira markaas wey waatbac isayi'ati alxasana tamxuha rasuulku waatu yiri calayhi salaatu wasalaam iyo xumaanta waxaad raacisaa wanaag raaci marka wanaaggaas ama xasanaadkaasaa waxay tirtiraysaa xumaantii adigu aad samaysa markaa sidaas wey yacrisu waa kaa wey idaa qadama ilayhi axadun axad hadduu u soo gudbiyo macruufa shay wanaaggii la yaqaan falyaqul lahu yidhahdo jazaaka allahu khayran yidhahdo idaa qadama axadun axad hadduu u hormariyo ilayhi walaalka muslimka ah macruufan shay wanaagiisa la yaqaan hadduu u hormariyo falyaqul walaalka wanaagga loo sameeyey lahu walaalkiisii kale u sameeya ku yidhaahdo jazaaka allahu khayran matal adiga qoraalkii wada waxaa kaa go'ay qalinkii baa kaa gohay walaalow qalin isii baa tiri ho qalinka dheeraad anaa iyabu yiri jazaaka allahu khayran dhe markaas soo ma jeed warqad baad u baahatay anu macallin warqad anaa ku hay walaalo abu ku yiri jazaaka allahu khayran waa sidaas yow ya markii wax uun waxay ahaataba uu wanaag kuu sameeyo waa loo duceeyaa qofka markaas yow waa ka markaa sidaasaad leedahay wy yacrisu daa'iman qodobka tobanaad yacrisu wuu dadaalayaa ardayga daa'ima mar weliba cala ixtiraami mucalimihi mucalimiintiisa iyo shuyuukhdiisa ixtiraamkooda ku dadaalaya mar weliba wey mar weliba ayaga ixtiraamkooda ku ixtiraamaya sooma jeedin ayagoo taagan ma fariisanayo macalimiintiisa le fariista ya ayagoo u baahan waxyaalaha u baahan uu arkayo ma ku fiirsanayo isla markii waa ula soo degdegaya soo ma jeedin wixii ixtiraam ah oo wanaajin ah macalimiintiisa dhiganugayl ah baarinimo ah ayuu u samaynaya markaas hadalka ku adadkayn maayo wejiga ku gubi maayo haddii matala ay canaantaan oo khaldan yahay oo la canaanto lama rabo macalinkiisu inuu wejiga ku gubo ama yani u xanaaq lama rabo wey arday waa khaldami karaa macalinkii waxbuu toosinaya shaad ii tuusanaysaa macalimo in la yidhahdo loo dagaalo taasi waa sharcixumo dullinimo wey ma fiicna taasoo kale wey marka arday waa inuu noqdo arday oo macalimiintiisa iyo yani maarata odayaashiisa tawaadu u samaynayo waa inuu noqdo wanaajinaya markaasi wey aadaabu salaami salaamta aadaabteeda haadaa wey kolkii loo baahdo salaam ayaa meesha la rabaa markaas wy qaabkee labada muslim hadday iska hor yimaadaan qaabkee isku salaamayaan baa laga hadlaya aadaabu salaami kaiiratun salaanta aadaabteeda kaiiratun tu fara badan wey nadkuru minha waxaan ka sheegaynaa kow assalaamu sunnatun horta salaadu sunnatulmuslim wey assalaamu salaantu sunnatulmuslimi qofka muslimka ah dariiqiisii wey ama jidkiisii wey qabla shuruuci gudagal ka hor biayi kalaamin aakhar hadal kale intaan la gudagelin wey hadal kale inta la gudagelin in qofka muslimka walaalkiisa muslimka inuu salaamo waa dariiqi qofka muslimka ah assalaamu sunnat lmuslimi weeyaan qabla shuruuci gudagal ka hor biayi kalaamin aakhar wey hadal kale intaan la gudagelin ka hor wa salaanta siiqadeedana assalaamu calaykum wey waradduhaa waajibun salaanta bilowgeeda waa sunno celinteedana waajib wey maalan anagoo iska fadhina haddii qof walaal u yimaado assalaamu calaykum na yidhaahdo asiga tiisa sunnay ahayd wey laakiin teen maxay noqonaysaa waajib wacalaykum assalaam waraxmatullaahi la yidhaahdo wey qof anaga naga mid ah cala alcaqal inuu u radiyo ama inteen inaan radino waa shay lagama maarmaan ah haddaan ka aamusna salaantiisii na salaamay waan dembaabaynaa dhammaanteen haddaan ka aamusna wey qodobka labaad idaa sallama qofka idaa sallama axadun axad hadduu salaamo cala almuslimi qof muslim hadduu salaamo falyarudda ha ku radiyo bimilihi salaantaas oo kale ha ku radiyo ow amase biafdala wax ka fadli badan mimaa sullima calayhi wax lagu salaamay wax kasii dheeraad ah w wax kasii dheeraad ku salaam wey assalaamu calaykum wacalaykum assalaam waa kaa wey bimilihi wey falyarudda bimilihi wey ama assalaamu calaykum ayuu ku yidhi markaasaa tiri wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu ayaa tiri waa biafdala markaas oo amase biafdal ha ku salaamo mimaa sullima caleyh wa lagu salaam wax ka dheeraata ku salaamo wey waa ka sidaas wey laakiin wowda laga tegi maayo assalaamu calaykum wacalaykum assalaam wey maaha assalaamu calaykum calaykum assalaam ayaan badanaa dhahnaa taasoo la marba wowgaas in laga taga maa wowgaas waawlcadaf baa la yidhaahdayo wuxuu isku xirayaa salaantaada iyo salaanta walaalka isku xira soo jeedin assalaamu calaykum wacalaykum assalaam sidaas yow marka waa aada loogu baahan yahay waa ka haddaba sida qodobka saddexaad yusallimu asagiiru canuga yar wuxuu salaamaya cala alkabiiri qofka weyn buu salaamaya waraakib ninka gaadiidka saaran cala almaashi ninka lugaynuu salaamaya wlmaashi ninka lugaynayana cala alqaacidi ninka fadhiyu salaamaya waalqaliilu kuwa yarna cala alkaiiri kuwa badan bay salaamayaan sidaas wy salaanta waa la kala leeyahay sooma jeedid ninka weyn canuga yar canug yar baa la rabaa sida aadaabta inuu walaalkii ninka ka weyn u salaamo wey ninka baabuurka saaran ninka lugayna ninka gaariga saaran baa la rabaa inuu ninka salaamo wey mooyaane maa salaanta inuu kan lugayna inuu bilaabo maaha dadka fadhiya ninka lugaynaya ninka socdaa la raba inuu salaamo dadka fadhiyo wey ma dadka fadhiyana soo salaamaan maaha haddii ayagu maxabo darteed ay salaanta ugu bilaabaanoo assalaam ugu bilaabaan dhibaato male taas laakiin waa la kala leeyahay waa la kala leeyahayo waxa iska leh yani sida hadda aan sheegna loo kala leeyahay wlqaliilu kuwa yarna cala alkaiiri ay salaamayaan sidaas yow qodobka afaraad yustaxabu waxaa la suneeya rafcu sawti dhawaqa lagu koryeelo bisalaami salaanta lagu koryeelo ayaa la suneeya waa ka sida dhawaqa macna xoogaa in qofka aad salaamayso ku maqli karo inaad gaarsiiso waa salaanta laakin muu ku maqlay assalaamu calaykum hoosad u dhaaday ninka maba ogaaba inaad iska sheekaynayso in kale ma garanayo lama rabo wey xoogaa dhawaq asigana ou fahmi karo ou maqlayo ayaa lagu salaamaya wey fa in kaana almusallamu calayhi ninka la salaamayo naa'iman hadduu yahay nin hurdaya falyakfid sawtahu dhowqoos u dhigow haddii ninka aad salaamayso uu hurdayo ha ku qaylin hoos u dheh hadduu hurda isaga tegaysa ila waxaa weeye adigu matalan waa jiifaa ninkan ama hurdaabasira hoos u salaan hadii u kaa qaado waa soo jeeda sooma hadduusan kaa qaadin waa hurdaasaga tegaysa markaa sidaas ya fain kaana almusallamu calayhi ninka la salaamayo naa'iman hadduu nin hurdayo falyakfid sawtahu dhawaqiisa hoos u dhigo waa ninka wax salaamaya loo jeedaa aadaabu qadaai alxaaja qadaaulxaajaha gudashadiisa aadaabti wey qadaaulxaajaha imaa masquul baad gelaysaa wa imaa bannaankaad aadaysaa sooma duurkaad aadaysaa labada wax ka dhexe ma jiro ninka markuu aadaab alqadaa alxaaja markuu gudanaya labadaas yowy inuu duurka bannaanka aadayo waa imaa masquul labadaas yowy masquul hadday tahay masquul aan albaab lahayn waa inuusan gelin qofka masquul aan albaab lahayn waa inuusan gelin kow masquul qataarkeed aan xakamaysnayn waa inuusan gelin albaab albaab walaalkan qataar ma leh waa inuusan gelin ilaa inuu heli karo waxuu isaga reebo musqushaas soo jeedis bani ama rag waxay aadaysana waa inaad ku dadaashaa meel astur ah bannaanka duurka meel astur ah waa inaad gashaa meel bannaan waa inaan fadhiisanin maalan reerbaadiya oo kaleoo waddada dhinaceedii dadka hor gadaal marayaan intoo dhinac iska fadhiiso iska kaadinaya saxarwanay lama rabuun waxal meel asturan baa la rabaa wey soo ma jeed astur ah waa inaad gashaa wey oo dadka aanay kaaga arkaynin ilaa bani aadam wey dad reerbaad iska socdo oo kalin iska socdo socdaal waa laga yaaba inuu kusoo kormar qaarkood adoo ugu talagelin laakiin waa inaadan meel bannaan fadhiisanin mar haddaad habeen hadday tahay waxba dhibaata male mugda u yahay in bannaanka aad fogaatay dhib male oo meesha asur ay tahay wey laakiin waxa weye bannaan hadday tahay sideedaba meel asur baa la rabaa oo maaragtay xoogaa dadka indhahooda iyo araggooda aad uga asturanto ayaa loo baahay markaas wey ma dhad dadka dhexdooda suuqa dhexdiisa iyo ama wadada dhinaceeda iyo in layska fadhiisanaan ragaan ahay maxaa meesha rag maray inaad tiraahdo taasi ma fiicna markaa sidaasi wey idaa araada almuslimu ninka muslimka markuu doonayo qadaa'a xaajatihi xaajadiisa gudashadeed markuu doonayo fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday an yattabica inuu raaco alkhuduwaati taaliya talaabooyinka hadda soo sacdo inuu raaco ayaa korkiisa ahaatay waa qofka muslim marku doonayo xaajadiis inuu guto qabla an yashraca fii dukuuli lkhalaa'i intuusan gudagelin masqusha gelideeda qabla an yashrac intuusan gudagelin fii dukuuli lkhalaa'i masqusha gelideeda intuusan gudagelin ka hor falyufatish juyuubahu jeebabkiisaa fatasho in kaana fiiha muscafun haddii jeebkiisa kutub qur-aan uu ku jiro ow amase maa huwa maktuubun fi lqur'aan wax warqad qur'aan ku qoran aw ilaxaadiis ama xadiis ku qoran haddii jeebka ay ku jiraan falyadachu ha iska dhigo khaarij alkhalaa masqusha dibaddeed ha dhigo saasaa la rabaa wey xataa bannaanka markaad aadayso qadaalxaajaha ama markaa masqusha gelayso waa iskuma duwan jeebakaga fatash haddii lacala wa ku jira mobeelka dhib male mobeel qur'aan kugu kaydsan iyo waxba dhibaato male kaas sooma jeed waxba dhibaato male mobel quraan hadduu kugu jiro iyo ilan waa xiran mugtaasi laftiisa waa wax iska xiran wey hawadan ku dhex jiro weeyaan soo ma jeedid kaas dhibaata mal markaasi wey laakiin warqad qoran baa loo jeeda markaasi warqad qoran iyo ama kutub qur'aaniya markaasi wey falyufatish juubo jeebabkiisa fatasho in kaana fiiha musxafun haddii jeebabka dhexdu musxaf ou ahaanayo wey ow amase maashay huwa ow amase maashay hadduu ahaanayo huwa asaga maktuubun la qoray fi lqur'aani lagu qoray aw il axaadiis lagu qoray hadduu ahaanayo wey in kaana hadduu ahaado fiiha jeebabka dhexdooda musxafun hadduu ahaado ow maa shay ahaaduu asaga maktuuban la qoray filqur'aani ow axaadiid lagu qoray falyadachu aska dhiga khaarij alkhalaa'iq masquusha dibaddeeda aska dhiga markaas qodobka labaad bismillaah ayuu odhanaya markuu masquusha albaabkeeda taagan yahay wey intuu gudaha gelin wey gudaha ilahay magaciisa lagu qaadi maayo warqadiya la diiday bismi illaah ayuu leeyahy wayaquul markaasu odhanaya allahuma inii acuudu bika min alkhubsi waalkhaba'is maalin ha noqoto habeen ha noqoto adkaarta laga tegi maayo xataa haddii lacalla musqush intaad gashay caagi biyaha aad weyse musqushi biyo aan ku jirin aad soo noqotay fuusad aad biyo ka soo dhaansatay haddaad ku noqonayso haddana adkaartoo akhrinaysaa mar weliba aad gelaysa habeen maalin waa la akhrina ila musqushu waa maxalu shayaaiin sooma jirshayaainta yani maxalkoodii wey marka adkaarta mar weyl akhriso wey waa ka sidaas wey allaahuma inii acuudu bika allah iyo waxaan kaa magangelayaa min alkhubs shaydaanka kiisa labka iyo walkhabaaisi kuwooda dhidigan kaa magangelaya wey min alkhubusi wey allahuma inii acuudu bika min alkhubusi shayaadiinta kuwooda labka iyo walkhabaaisi iyo kuwooda dhidigan kaa magangelaya wey uma yuqadimu qadamahu lyusra adkaarta markuu akriyo lugtiisa bidixduu hormarinaya uma yuqadimu wuu hormarinaya qadamahu lyusra cagtiisa bidixduu hormarinaya cinda dukuuli gelidowd markuu gelayo cagtiisa bidixduu hormarinaya wa yuqliqu lbaaba albaabkan wuu soo xiranayaa jayidan si wanaagsan soo ihanaya waa meesha haddaan sheegayne masquul haddaad gelayso masquul aan albaab lahayn ha gelin o haddii lacala ay albaab leedahayna albaab ataar leeyah inuu nodaa markaaswaa sidaasw waa inuu nodaa marka waa yuqliqu wuu xiranaya albaaba albaabka jayidan si wanaagsan wuu xiranaya markaas w qodobka afaraad laa yatakalam waa inuusan hadlin anaa qadaai xaajatihi w xaajadiisa gudashadeeda dhexdeeda w ana dhexda w intuu gudana waa inuusan hadlin maal asigoo saxaradii u fadhiyo ama kaadid u fadhiyo ama qaawano quwaysanaya waa inuusan hadlin hadallama rabo ma banaana ma hadlayo sidaas weeyaan laakiin markuu labisto oo kale hawa hadlika dhibaato male wax waa sheegi karaa matala soo yeela mobeelkiya usoo dhacaso masuusha ku jiro u fadhiyo ma hadla maya ma hadlayo waa inuusan hadlin wey sooma jeed waa inuu iska damiyaa mooyane waa hadla masuushaan ku jira sugaan dhaha taasi maya ma fiicna wey ila xaajada u fadhiya saxaru u fadhiyaa ama kaadu u fadhiyaa ama wuu qubaysanayaa waa qaawan yaha markaasyowy waa ka haddaba sidaas yowy ilaa biduruura hadday timaado lagama maarmaan ay timaado asoo musqusha qubaysanaya ayaa shay adag canug maarata dab ku dhacay ayuu arkay wy markaasoo kale biduruuri war canugaas dabka ka qabta waa odhan kara markaasoo kale wey waa biuruura meeshana dadba aan arkayninba arkay marku arkay ujeeda markaas daloolku meeshu ka arkaba marka biduruura oo laakiin lagama maarmaan ay tahay laakiin ninkaoo albaabka soo garaacay ama ixim unba iska leedahay markaas mooyaane yani maarata wixii fudud oo dhibaato khatar aan ka imaanaynin waxa weye hadli maysid haddii ugu badat ixim baad leedahay si qofka ku fahmo oo ku dare markaas qodobka afaraad qodobka shanaad dheh yastanji wuu istunjoonaya biyadihi lyusra gacanta bidixda najaasada gacanta bidixda ayuu ku dhaqayaa midigta ayadoo galaasku ku qabanaya wy ama caaga qodobka lixaad yaqsilu yadahu gacantiisu dhaqaya bilmaai wasaabuun bacda alfaraaqi markuu dhammaysto najaasada dhaqideeda kadib gacanta bidixda wuxuu ku dhaqayaa saabuun hadduu heli karo ama biyo iyo saabuun hadduu heli karo ayuu ku dhaqaya haddii kalena dhulka maarata markuu soo bax dhulku ku masaxayo ama derbiga ayuu ku masaxay saas ku dhaqaya waa nadaafadu liajli nadaafa wey mooyin wax kale maaha qodobka toddobaad yuqadimu yaddahu lyumna lugtii yacni yaddahu dheh gacantiisa midigta ayuu soo hormarinaya cinda alkhuruuji wey yad u yar laakiin waxa wey yad maaha gacanta looma jeede waxaa loo jeeda cagta loo jeedaa wey yuqadimu wuxuu soo hormarinayaa haddaba weeyaan qadamahu ayaa loo jeeda yaddahu u yar waa qadamka loo jeeda yaa cagta wey gacanta looma jeeda waxa la soo horumarinaya waxa wey gacanta ma ee waxa weeyaan waxa loo jeedaa lugta loo jeedaa wey yuqadim soo horumarinayaa qadamahu lyumna cagtiisa midigtuu soo horumarinaya cinda alkhuruuji soo bixidda musqusha markuu ka soo baxayo wayaquulu waxaan odhanaya ufraanaka markuu soo baxo markuu bannaanka soo istaago ufraanaka ayuu leeyahay bidixda waxa loo hormariya waa dareemaysa marka koombisa la hormariyo sooma soo bixida midigta la soo hormariyo markaas yow wuxuuna oranayaa ghufraanaka allahumma ghufraanaka ilaah waxaan ku weydiisanayaa dambi dhaafkaaga yow aadaabu almucaamalati mucaamalada aadaabteedu mawduucan ka hadlaya mucaamalada maaragtay haddaba qaabkaad adigu maaragtay tacaamulka walaalahaaga muslimiinta aad kula tacaamulayso wey almucaamalatu mucaamaladu tabda way bilaaban bisalaami ay ku bilaaban qabla taaruqi dhexgal ka hor liayi shayin aakhar intaan la dhexgelin maalan dukaankii baad tagtay inaad waxgadataad rabtaa wy yaa soo ma jeedid ama walaalkaaga muslimka ah inaad yani maarata wax weydiisato nadaam ya ha noqoto yacnii wax oo dhaqaalo wax weydiisanaysa ha noqoto ama ha noqoto guri ijaar aad weydiisanayso aduu tacaamulka bani aadamka ka dhexeeyo mubaaxa laga hadlaa wey sooma jeedid kolka waxaa weeye tacaamulka mucaamaladu waxay ku bilaabanaysaa salaamay ku bilaabanaysaa wey intaan lala dhexgelin ka hor waxyaalo kala dhexgelin meeqaan iyo geda iyo meeqaan kaasiinaytaan la dhexgelin wey qodobka labaad fii atnaa'i almucaamalati mucaamalada inta lagu dhex jiro yambaqii cala almuslim qofka muslimka waxaa u habboon an yakuuna inuu ahaado aliiqa alwajhi ku weji furfuran mubtasiman dholcadina waa inuu noqdo matala ninkan beer baad u falaysa ama guri baad u dhisaysa ama shaqo kale farsamaad u haysa aad u qabanaysaa noocay ka ahdaba ama asigaa wax ku hayaba ama adigaa howl u haya waa in weji furfurnaan la muujiyo labada dhanba iyo kalsooni iyo dhool cadayn wejitub iyo waxyaal nooca waa inaan la samaynin wey ilan tacaamulka ku hagaagaysa sooma jeedid qodobka saddexaad an yakuuna mutaxariyan waa inuu noqdaa qof ku dadaalaya lisidqi runta ku dadaalaya wey wa mutajaniban fogaanayo lilkadib beenta ka fogaanaya wey tacaamulkaas intaad ku dhex jirto ganacsi hadooya tacaamulkaas hadduu yahay shaqooyin kaleoo yani jornaati la goosanayo beer la falayo ama farsamo la qabanayo hadday tahay waa in runta aad ku dadaasha markaasw beenta aad ka fogaata khayaanada iyo lugooyada iyo waa inaad ka fogaata fogaataa markaasw runta aad cadaysaa shay weliba hadduu beec yahay ganacsi yahay haddii shaqo farsamo la qabanay hadday tahay haddii beer la falay hadday tahay howl kastoo adigu aad u qabanayso walaalkaaga muslimka ah waa inay kaa muuqataa dadaal iyo run been iyo lugooye khayaanana aad ka fogaata markaasi sidaasaa ummadda ay kugu aaminaysaa oo ilaahayna kaaga raali noqonaya subxaana wa tacaala wanaag iyo sharafna ummadda ay dhexdooda ku noqon karaysaa wy qodobka afaraad an yakhtaara waa inuu u dooraa axaba alasmaa'i magacyada kan loogu jecel yahay wa an yabtacida waa inuu ka fogaada cani alalqaabi koofaarada almakruuhati la kaxanayo lada almukhaaabi wy walaalkiisa markuu magac ugu yeerayo magaca suga uu jecel yahay waa inuu yeera waa inuu ka fogaada laqabyada alqaab jamcu laqab wey aaaarta la ad qofka lasu kooaaro magacyada noocooda ilan koofaarta kuwan way fiican yihiin kuwan way xun yihin sooma jeedid kolka waxa w inuu ka fogaadaa alqaabta la kaxanayo ninka yani maaragtay lala hadlay agtiisa loo kaxanayo waa inuu ka fogaada markaasi waa inuusan walaalkiisa waxyaalaha noocaasi oo kale waa inuusan kula hadlin markaas magacaas uu jecel yahay waa inuu ku sheega markaasi an yakhtaara waa inuu u doora axaba alasmaa'i magacyada loogu jecel yahay wa an yabtacida waa inuu ka fogaa xadin alaabi alqaabta ama laqabyadu inuu ka fogaadaa almakruhati la kahanayo lada muaabi muhaaabka lala hadlay agtiisa la kahanayo qodobka shanaad an yastakdima waa inuu adeegsadaa adyab alalfaadi alfaada ugu wanaagsan iyo wlcibaaraati iyo cibaarooyinka ugu wanaagsan waa inuu adeegsada markaas cibaaraati alfaad isku macna le wey waxba ma kala duwana wey alfaada lafdiyaalka ugu fiican iyo walcibaaraat iyo kelimooyinka maaragta oo fudud oo sahalka ah oo ayoodu wax lagu fahmayo waa inuu adeegsadaa hadduu macallin yahay oo arday wax u sharxayo ama sheekh hadduu arday wax u sharxayo ama yacni farsamo uu dadka barayo macnaha waxaa weeye ama yacni uu rabo inuu qofkan wax ka dhaadhiciyo ganacsigii inuu wax uga dhaadhiciyo shay uu ka gadayo waa inuu adeegsadaa alfaad wanaagsan oo fiican waa inuu adeegsadaa oo fudud oo qof wax ku fahmi kara wey oo aflagaado iyo cay iyo waxyaala noocaasna aan keenaynin haddaba wey qodobka lixaad anlaa yuksira alkalaama hadalku waa inuusan badinin wa an yabtacida waa inuu ka fogaado can illaqwi hadallada laaqiga oo maalayacniga ah iyo waljidaali iyo dooda iyo muranka waa inuu ka fogaado markaa sidaas ow iyo wa an yunaziha lisaanahu carabkiisa waa inuu ka dheereeya ka fogeeyaa can ishatmi aflagaadada iyo wasibaabi cayda markaas isku macna wey shadnisibaabka isku macna le weya markaasyow sooma jeedeen sheekh wuxuu ku leeyahay hadalka waa inuu haddaba yuusan badin allaa yuktir alkalaam hadalka waa inuusan badanin wey wa yabtacida waa inuu fogaadaayo can illaqwi inuu ka fogaada hadallada laaqiga ah maalaa yacniga wey iyo wljidaala dooda murug waa inuu ka fogaadaa tacaamulkaas intuu socdo mucaamalada intuu socoto wa an yunaziha lisaanu carabkiisana waa inuu ka fogeeyaayo ka nadiifiyaa can ishadmi wasibaabi aflagaadadii cayda markaas wey qodobka toddobaad allaa yatakalama oo inuusan ku hadlin bimaa laa yacniihi waxaan faa'iida u lahayn inta tacaamulkaas adigu walaalka idin dhex marayo ya wada sheekaysa ha noqdo ama macaamulkaas idin dhex marayo waxyaalo aan faa'iido lahayn oo aan dan ugu jirin waxaas marka aad ka wada hadlaysaan waa inaadan ku hadli markaasyow hadalka waa inuu noqdaa mar weliba hadal munaasab ku ah shaygaa markaas aad mucaamalada ugu dhex jirtaa markaasyow wa an laa yatacadata waa inuusan ka sheekaynin bimaa shay yukhilu dhimaya bilmuru'ati sharafta cumuuman guud ahaan guud ahaan waxyaalaha sharafta wax u dhimaya qofku waa inuusan ku hadli markaasyow usan ku sheekaynin sheekadiis kaftanku xunxun iyo aflagaada shabahayo waa inasugu hadlin sooma jeeda waa inuu noqdo hadal fiican oo ninkan sharaftiisa dadnimadiis ilaalinaya wey dhallinyara qaarkood iyo odayaasha qaar markii lagu yimaado hadalo aflagaado iyo kaftan caay oho runtii hataa afka inuu soo maro laga ilaalinayo kaasoo kale in lagu kafta ma fiicna wey hadal wanaagsan oo fiican baa la rabaa haddii la baashaalayo xataa haddii la kaftamayo kaftan waxaa la rabaa oo adiga sharaftaada dadnimadaada hoos u dhigaynin ayaa la rabaa markaas wey oo dadnimadaada liiden waa inuusan noqonin markaas hadal fiicanoo wanaagsanoo qiimo laho qadarin leh waa inuu noqdaa sidaas wey hada wbilahi towfiiq wallah subxaana wa tacaala aclaa waclam